الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد درسgan waa kii labaad ee ka mida min kitaab صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم shalay waxaynu soo maray muqadimo iyo in yaroo cashir ah khulaasadii darsigii shalayha wuxuu ku koobnaa tarjamo kooban oo sheekha ku saabsan sheekh albani maxamed naasir iddiin alalbani iyo mu'aakhadaadkii cilmiga ahayd ee culammada qaarkood ay tilmaameen sheekha ku naqdiyeen wixii aan ka tilmaami karray iyo xukmu taariki salaa maadaama kitaabku ku saabsan yahay salaadda waxaa raacay usuul ama qawaacid waxaynu ka khulaasaynay oo ku saabsanaa atakfiir maadaama sheekhu uu yidhi ninkii gaalaysiiya taariku salaadka wuxuu waafaqay khawaarijta fii bacdi aqwaalihim halkaasaa marka hadalkiisu wax naga raacay wixii naga raacay marka usuul dhowraan shale ku khulaasaynay usuushaasi wixii idinla khatarsanaa laban bay ahaayeen baan u malayn qodob wuxuu ahaa asalafu saalix in aysan lahayn madhab u ah oo waxay ku gaalaysiyaan ama ay ku islaamiyaan ee ay tahay qadiyadaasi usuul caam ah oo ahlu qiblaha ka dhaxaysa oo la wadaago dawaa'ifta iyo firaqa muslimiinta oo dhanba ka dhaxaysa in kastoo lagu kala badan yahay oo uusan jirin intaanuu ka warqabo madhab ugooni ah ahlu sunna waljamaaca oy kaga ku khilaafeen dawaa'ifta ahlu qiblada intooda kale qodobkaa shalay u idinku cusbaa baan u malay waxaan kaloon baraarujinnay inaad ka fiirsataan ruux muslima ah, xaqdarra in lagu gaalaysiiyo iyo ruuxaan muslim ahayn in xaqdarro lagu islaamiyo keebaa daran baynu shalay soo nidhi waxaan tilmaanay culimmadu inay yidhaahdeen waxaa daran ka dambe waana xaaje idinku cusbeyd baan u malayn usuusha inteeda kale waa usuul aada meelo badan ku daraasayseen baa laga yaabaa intaas waxay ahayd uun khulaasadii shalay ayn soo marray darsigii waxaan shalay soo qaadanay cashirka koobaad istiqbaaluulqibla istiqbaaluulqibla ayaan soo qaadanay qibladu in la qaabilo oo loo sii jeedsado salaada waajibka ah ama faradka inuu waajib yahay ama rukni yahay salaaduna la-aantiisa aysan asaxaynin haddii la awoodo waa masala ijmaaciya qur-aankuna tilmaamay kana hadlay suuratulbaqara waad garanaysaa sunnaduna ay tibaaxday muslimiintuna ku ijmaaceen axaadiis dhowrana shalay soo maray waxaynu ku joognaan u malayn wa kaana yarkacu wa yasjudu halkaa maynu ku joog wa kaana idaa araada baynu ku joogna wa kaana sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yusalliya alfariidata salaada faradka inuu tukado ee waajibka shanta waqti weeye nazala waa ka soo degi jiray gaadiidkii hasha uu saaraa fastaqbala qiblata qibladuuna markaasi qaabili jiray asagoo la cidbinaya nusuulkiisi ilaa ujeeddadii uu nabigu usoo degaaba waxay ahayd kacbada inuu qaabilo hasha uu ka soo dega ama gaadiidku saaranya uu ka soo degaba suubanuhu qiblada iyo kacbaduu qaabili jiray waa salaaddii faradka ah sunnadii xukumkeedii shalaad soo marteen wa amaa fii salaati alkhawfi cabsida salaadeeda khawfkii ashadiidi daraa faqad sanna nabigu wuxuu jideeyey sala allahu calayhi waaalih wasalam liummati ummaddiisa wuxuu u sharciyeeyey ama u jideeyey an yusalluu inay tukadaan rijaalan ayagoo lugaynaya qiyaaman taagan oo ku socda calaa aqdaamihim adimahooda gomadahooda lugaha loo jeeda aw rukbaanan ama ayagoo wax saaran oo gaadid saaran mustaqbili alqibla qiblada usii jeeda aw hayri mustaqbiliha ama aan usii jeedinba mar hadday cabsidu daraato haddee aad ka baqayso haddaad sii jeesataba oo cadowga uu kaa jiro meelaan qiblada ka ahayn ama qibladaba uu kaa jiro marka aad ka baqayso inuu ku gaado oo dhib kaaga yimaado cabsiduna ay daraato waxaad ka cabsan ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo adugu a markaa aalib noqo oo caydhso oo baacso cadowgi ama ha lagu baacsado oo adlagu caydhsado waa isku mid la kala qaadi maayo hoofka shadiidka ahaa een kuu suuragelinaynin inaad sidii loo baahnaa qiblada u qaabisho nabigu wuxuu ujeeda ummaddu inay ku tukadaan ninkii luglaya luglihiisa ku tukada isagoo ordahaya ninkii gaadid saaran gaadidiisa ku dul tukado asagoo qiblada usii jeeday asan usii jeedin waa ruksa min allahi subxaanahu wa tacaala oo ilaahay diinteena ugu fududeeyey shareecadeenna wax adag ma jiraan diinteennu wax walba ilaahay waa fududeeyey wamaa jacala alaykum fi diini min xaraj inagunbaa ku dhaqmila mooyee xugum adag shareecada kuma jiro wa qaala sala allahu calayh waali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi ida khtalatuu markay isku darmadaan ida khtalatuu haddii laysdhexgalo shab lays yidhaahdo cadowgii gaalada ahaa iyo muslimiintibaa shab is yidhi ama xataa muslimiin dagaalamayo badhna ay xaq ku dagaalamayo badhna ay fidna iyo balaayada darro wado ila muslimiin baa islaayo wain daa'ifataani min almuminiina iqtataluu ida khtalatuu hadday isku gedmadaan oo isdhex galaan labadii kooxo fa inamaa huwa amarku waxaa weeye marka waxaa laasimahaya marka waajibka atakbiiru ilaah in la weyneeyo allah akbar la yidhaahdo iyo walishaaratu midaarid bira'si madaxa lagu ishaaro rukuucdii iyo sujuudi ila wax kale ma awoodidi waa laisku jira aad fuurasata madaxa lagu qaadi hadi haddaad fiiriso waa kugu taallaa marka waa inaad uun madaxa ka gondurxsato oo sidaa tira sidaadoo lulma ku hayso uun aad sidaa tidhaahdo inaga sunanka kusoo maray xataa isagoon ikhtilaad jirin oo laysdhexgelin saxaabiga cabdullahi bn unays aljahani radi allahu tacaala an markuu nabigu u diray khaalid ibn nubayx alhudali ama khalid ibnu sufyaan ninkii ciidanka ku ururinaya curana meel carafa agteeda ayuu ciidan ku ururinayay uu rabo inuu nabi maxamed iyo saxaabada ku duulo nabigaa maqlay xogtii ninka helay ama sirdoonkii muslimiintaabaa keenay ama callaam اlguyuub baa oga warrama oo jibriil baa xogta soo tabiyey oo ilaahay oga soo tabiyey nabigu wuxuu ihi wuxuu u yeedhay cabdullahi bnu unays aljuhani ansaari buu ah xagga dhaqanka laakiin ansaari ma ahayn xagga dhalashaani dhiig nin la yaqaano fi ljaahiliyati dhiiran buu ahaa geesi ah marka nabigu wuxuu yihi meesha waxaan u baahanahay ciidan aan la dareemaynin oo sidii muxuu ahaayey yeydi dusa ninkaana intuusan ii imanin darba istibaaqiya ku dhufta nabigu wuxuu ahaa muxanag caskari ah wadaad faraja jecsanoo meel fadhiya ma ahay oo cawsku uu mudahayo cawsku marka wuxuu yidhi cabdullahi bin unas waxaad yeeshaa waxaan maqlay nin baa cadow iisoo urursanhaye ciidan dumahaye intuusan waxba isku aadinin ora ka soo kala tuur muxuu nabi ma aqaana ii tilmaam tilmaam nabigu siiyey wuxuu ihi markaad aragto indhaha aad bab ku siiso waad isku nixi doontaa waad geriri doonta qamadhaci a kaa kici jiraraci sida lin libaxa arkoo kale wuxuu nabi allow weligay ruux bani aadana kama cabsan waa runtii hadde oo dhaqankiisuba ka warramaya ilaahay suu ii khalqay buuri aadamo weligay kama danqanin maba diiraba anugu hawlahaas nabi wuxuu ihi tan taadi ma waa tu mucjise eh orod waa calaamad laguu saarae qaala aayatuka allaa tukalima naasa alaaa layaalin sawiin sumaydan maqan calaamaadku way ka duwan yihiin xaaladihii laisku oga marka sidiiba ayad u noqoto waxaa iga oga jeedaa qisaska marar badan baynu shaana kutubtan waad ku marteen waxaan oga jeedaa saxaabigii markuu u tegay ninkii oo uu ku baxay faras buu saaraa salaadii casar anoon tukanin salaaduna ay sii gaabanaysaan ku beegmay buu ninkii la ii dira daleed markaan ka arkay yaa qabandhacdi laga jiiday buui maxaa dha leelaha ninkii weeye intaadan iidan isgelin salaadda casarra way ku haysaa maxaad samayn amaad ninka intaad isku dhacan oo dagaalantaan rag lama fudaystee uu dhulka ku dhigtaaba oo adoon salaadi tukaninba aad saa ku shiidaa amaad dhaawacantaa midunbaa alla u dariya moogtahay saxaabi waa faqiih maaha nin iska ordaaye faraska anoo saaran baan casarka tukaday buui faraska anoo ninka aggiisa usoo socda yaan casarka tukaday sujuudda iyo rukuucda waan foorsanhay bu sidaa sidii ruuxay farasku foorinaya ansaa lahaa bu i sida farasku wado wuxuuna iska dhigahayaa nin lumaysan ama soo daalay salaaddii casarka markaan dhameeyey baa ninkii ku baxaybu waan salaadnay kadibna madaxi buu qaaday muhimaddu waxaan oga jeedaa qasab ma aha in la ysdhexgaloo shab la is yidhaahdo marka ay takbiirtu iyo ishaaratu birahaas ay imanayso haddii aad ka baqdo adoo dagaal ku jira inaad xataa uu ku dareemo cadowgii uu kaa el helo madaxaad gundursanaysaa madax unbaad meedaari bal jamaaca min asalaf xajaaj iyo reer umay markay rogeen ay khudbayn jireen ay salaada duhurka iyo casarka israacin jireen say u khudbaynhayaan yaa gabalku markuu dhachayay tukan jireen jumcada casar ma qoraxdu markay cawaar noqotay dhiibto ay sii shubanayso oy baalka dhigto ayay jumcada tukan jireen jamaaca min ataabiciin waxay samayn jireen iyagoo fadhiya yay duhurka tukan jireen oo khudbada dhegaysanaya leannu haddaad istaagto oo tiraada waan tukan maxaa dhici madaxa lagu qaadi xajaaj baa meeshan seef la taagan iyo reer banumiya askartiisii iyo milatarigiisi marka waxaan dhe waan tukan jiray annagoo fadhiya waxaan iska dhigaynaaba dhe wax lolmaysanoo hurdahayso qur-aanka hoosta ka akriy taas waa maxay rukuucdi wey haddana rukuucdi buu ka haddana muxuu sameeyey waa sujuuday saasay ku dhammaysan jireen duruuf baa jirta marar badan bay soomaaliya waxay tidhahdaa salaad say kuu qabato ee loo tukadaa marka shardigaa laazim ma aha inta inaad ku baraagtoon baan ka rabaa mooye xadiidku waa sidiis ida khtalatuu hadday dadku shab is yidhahda ciidanku isgalo fainama huwa takbiiru walishaarau bira'si wa kaana sal allahu alayh waalih wasalama yaquul nabigu wuxuu odhan jiray maa bayna almashriqi bari inta ka dhaxaysa iyo wlmaqhribi galbeed qiblatun kacbaa kaa jirtood u tukan kartaa haddaad galbeed qorax ka soo bax iska maraysa xaggee bari hadday kaa qabato midib bidixna galbeed kaa qabto maxaa kaa horeeya qibla kaa jirta maa bayna almashriqi qorax ka soo bax wey ama bari waxaa tiradaba iyo walmaqribi qoraxu dhac qiblatun qibla jirta marka xadiidku marka waa xadiid aada la iskugu haysto la isku mandhaafay sixadiisa midaan ku hormariyo saxaabadu qadiyadda way ku ijmaaceen ijmac horta meeshan yaalla maa bayna almashriqi walmaqribi qiblatun waa ijmacu saxaaba cumar bay ka sugan tahay ibnu cumar bay ka sugan tahay caliy bay ka sugan tahay ibnu cabaas bay ka sugan tahay walaa mukhaalifa lahum min asaxaaba ijmaaca waxaa tasriixiyey shaykhu lislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayhi fi kitaabihi sharxu lcumda buu ku tasriixiyey iyaduna waxaa inoo soo haray xadiidka sugnaanshihiisa waa inaga tilmaanoo nidhi sheekhu waa ijtihaaday waana dadaalay laakiin axaadiidta qaarkood oo lagu haysto wadaadihii kitaabka naqdiye ama meelo kale kaga hadlay ay dureen waxay ku gar leeyihiinna calaa qadri aaqatina waynu tilmaami wuxuu sheekh ku gar leeyahayna tilmaamayna xadiidka tirmidi baa soo saaray ibn abi shayba sheekhu hoostu ku sheegahaya wuu qabtay wuxuu ku yihi tirmidi xaakim soo saaray wa saxaxaahu waxaana ku taqriijay irwaalu haliilka ibn abi shaybe iyo bazaar iyo xaakim iyo baqawi intuba way soo saaraan ariiq min ariiq abi macshar waana nin daciifa oon muran ka taagnayn ariiqa inuu daciif yahay tirmidina waa daciifiye ariiq inkastoo la mutaabaceeyo cali bnu dhabyaan ilaa uu mutaabacaynhayo ariiq labaad oo cabdullahi bnu jacfar almukharami uu warinayo oo min xadiid abi hurayra ah ayaa asagu tirmidi saxiixiyey sheekhiisi bukhaarina wuxuu ka soo guriyinu xadidka quweeye oo yihi kana asaxa kana sugan midkii hore xaakimna wuu saxiix yeelaa shaahidna xadiidku wuu leeyay min xadiidi ibni cumar asna dacfi ku jiro shaahidka ibnu cumar waxaa laisku maandhaafay ma mawsuulba mise waa mawquuf cafwan ma mawsuulba mise waa mursal baan ujeedaa ma xidhiidhaa mise waa saxaabigu ku egyahay laakiin waxaa munaasab in la tilmaamo wadaadaha irsaaliye xadiidka ama waqfiyey badankood waa wadaadaha markay wax yaroo shiki uu ka galo xadiidka iyo sanadka ka joogsada sida ayuba sakhtiyaani maalig iyo rag la mid ah ragga wasdiyeyna waa rag iyagu aan lagu ogay inay markaa shekiyaan xadidka waqfiyaan ama joojiyaan shaahid kaloo mursal uu leeyahay min xadiidi yaxya bn abi kaiir can abi qilaaba can rasuuli illaah xadiidka ibni ee dacfiga ku jiro iyoiyo shaahidka mursalka ah iyo kii hore abu hureyra tirmidi iyo jamaaca saxiix intaa marka laisku daro xaggana lagu xoojiyo ijmaaci saxaabada waxay la tahay xadiidku bannaanku yeelaa ra'yigaasaa ah, sheekha marka la muuqday saasuuna maray intaa waxaa dheer oon mar dhow a helay oon horaanku aanan ogeynba axmed xambal baa ka mid a xadiidka abi hurayre min ariiqi lmukharami ragga daciifiya raxmat ullaahi tacaala caleyh isagaana u weynba ragga daciifiya laakiin alimaam muqhlatai fii sharxi ibnu maaja wuxuu soo guuriyey wadaadkii muhana la odhan jiray ee ardaygii axmed ahaa masaa'ilkiisi wuxuu ka soo guuriyey axmed baan weydiiyey oo odhi soo axmedow ma tidhaahdid xadiidkan sanad qawi a ma laha laysa bilqawiy markaasuu axmed yidhi bui nacam walaakin huwa saxiixun sanadkiisu ma tabar badno laakiin waa saxiixo xadaanaa xamaad bnu mascadat albasri can cubayd illaahi bni cumar alcumari can naaficin can ibni cumara yarfacuhu maa bayna almashriqi wاlmaqribi qiblat ila cinda اlbeyt walam yaqul gayruhu ila cinda اlbeyt axmed wuxuu yihi sanadkaasaan waagi dambe helayo waa sanad saxiixa idan axmed waxaad mooda wuxuu ka laabtay tadciifkii xadiidka ama waxaynu dhihi karaa wuxuu daciifiyey xadiidka abi hurayra ee min ariiqi lmukharami ah wuxuuna saxiixiyey xadiidka ibni cumar ee min ariiqi cubaydillaahi can naaficin can ibni cumar can rasuulilah say dooniba ha noqotee xadiidku waa saxiix waxaa kaaga filan muxadisiintu maogtahay waa aniga shalay kuu sheegay xoogow qorqodanimaa ku jirta markaad aragta say wax naqdinhayaan xadiidkii macnihiisa oysan ka muransanayn ay hal lafdi ku dhegi oo wax ku dhihi tuf hebel ma dhihin tuftu waa shaad munkar ah waa ximaaya rabbaaniya ilahay ku dhowray sunnada sunnada rabbi ku ilaashanaya waxaa kaaga filan xadiidkii abi ayuub alansaari eed ku marteen umdaha midkiin haduu kor tago oo kaadiya saxara u tago falaa tastaqbilu lqiblata walaa tastadbiruuha muxuu nabigu ku daray walaakin shariquu aw haribuu macnaheedu maxay tahay macnaheedu waxaa weeye maa bayna almashriqi walmaqribi qibla fiirsada hadda inaad fahantaan baad la rabaa midkiin hadduu kor tago ree madiinow qiblada yaankaadi lala qaabilin iyo saxaro midnaba nabi allow maxaan yeelnaa bari iyo galbeed aada bari iyo galbeed usii jeesada ama bari usii jeesada ama galbeed bari iyo galbeed nin midna jirto qiblada xaggey kaa jirtaa inta udhaxaysay kaa jirtaa marka xadiidkanu muxuu ku yidhi maa bayna almashriqi wاlmagribi qibla iyo walaakin shariquu aw garibuu waxay u socdaan isku meel intaa inaad fahanteen baan u malay almuhim Eh, xadiidku wadaado badan adugu way daciifiyaan nimanna way saxiixiyaan waalcilmu cind allah inuu sugan yahay baana xoog badan culumadu marka waxay leeyihiin xadiidku waxaa lamid a ah, ree madiinuu horta khuseeyaa nin walba markuu bari midigta iska dhigo galbeedna uu bidix iska dhigo shimaal u jeedsanayo qibladu marka ay hortiisa noqonaysa ninkaasaa xadiidku u khuseeya ee dad baa laga yaaba inay galbeed usoo tukadaan dadna adduunka bari bay usoo tukanayaan dad koonfur bay usoo tukanayaan dad waxay usoo tukanayaan waqooyi oo inaga ku sharxnay fii jaamic tirmidi si faahfaahsan innaga soomaalida waxaynu la mid iyo bariga africa waxaynu la mid reer madiinaan la xugum bariga galbeed baad labada dhinac iska dhigi halkaasaad aadi waqooyi baad u tukan soo waqooyi uma tukan ayib wa qaala jaabir jaabir wuxuu yidhi radia allahu kunaa maca rasuulilah rasuulka ilahi baanu la soconnay fii masiiratin socdaal safar baa nabiga kula jiray aw sariyatin ama lugmarood ciidan ah baanu ahayn fa asaabanaa waxaana helay haymun daruur daruur qarisay jahooyinko dhan ba qastay roob baa qabta fataxaraynaa waanu ijtihaadnay waan ku dadaalay inaan qibladii hello meeshay ahayd dad waxaa jira markay safraan badayooba gurigu ku tukan jira se lagu yeelo hadduu ka tago oo hotel magaalada ku yaallaba uu tago wuxuu ku dhiiq bilada xaggey inaga jirtaa safarba maaha la soco hadda masaajidkuu ka tegey nomad buu tegey hotel bu qol buu ka kiraystay wuxuu dhiiq bilada xagey inaga jirta haddaan loogu meel sida loo dhigin wareerhaya dadkus mid ma ah dadna waxaad moodi inuu wato jiheeyo oo had iyo goor bilad waatanuu ku leehay dadkan isku mid ahay tayib fataxaraynaa waanu dadaalnay wakhtalafna waan isku maandhaafnay fi lqiblati ay fi jihati alqibla ibladu meeshay jirtaan iskumaa dhaafno fa sallaa waa tukaday kullu rajulin nin walba oo mina anaga naga mida ala xida gooni ahaan iskiibu u tukaday waa meeshii hadda goor idinku baraarujiyey muhiim jidan wey labada wadaad hadday manaadka isku waafaqaan manaadka haday isku waafaqaan tanqiixiisa iyo takhriijkiisa ida ala calaa takhriiji اlmanaad aw tanqiixihi kadibna aan isku khilaafno aan isku madhaafno tansiilkiisa iyo taxqiiqiisa isku xidhan mayno marka inaad fahanteen baan u malay nin baad wada qadayseen hilib geel baad ku qadayseen adugu hilib geel inuu yahay waad arkaysa asna wuxuu yidhi geel maya waaba kalluun buu ku yidhi ma ahe waa digaag buu ku yidhi adna waxaa tiri war ma ahe geel baan cunno wuxuu ma maya ah, ka yaabi salaaddii baa la gaadhay kuma xidhan kartid goorma asna kuguma xidhan karo hee adna kuma xidhan kartid aduu geel baad soo cunto waad weyse sooma weyse qabtaa asaga wuxuu le anuu kalluun iyo digaag baan cuna iyo neef adhaan soo con iyo lo ee weyse igama jabe istakiinka intuu turtay ba allah akbar yidhi kuma xidhan kartid maxaa yeele ninkaa ma weyse qabo waa goorma waa markaad adigu aaminsan tahay hilibka geelu inuu weysada jabiyo asna uu aaminsan yahay hilibka geela inuu weysada jabiyo asna uu aaminsan yahay ha khaldamina maxaa isla aaminteen ciladii weysada jabinaysa cillada weysada jabin waad ka wada socotaan faاtafaqtum calى اlcila wاlmanaad laakiin maxaa ku khilaafteen taxqiiqi manaadka iyo tansiilkiisa waxaan cunay muxuu ahaa geelbu ahaa ee waxaa lagaa yidhi digaagbu ahbaad isku haysa mar haddaan isku waafano cilada kadibna aan isku waafano cilladii meeshii ma laga helay mise maya ku wada socon mayno maxaan oga jeedaa hadda saxaabadu waxay isku waafaqsan yihiin salaad alloo waajiba in loo tukado kacbada maxay isku khilaafeen xaggay naga jirtaa iyo maya bari bay naga jirtaa iyo galbeed ma isku xidhan hayaan maya marka fiqiga waad fahanteen baan u malay hadda ka hor inaan sharxay la tahay taqriiban manduumat alqawaacid alfiqiya inaan ku sharxay waa u malayn walcilmu cind allah taas weligaa ha ku khaldame waa inaad saa ugu baraarugtaan goormaa la isku xidhan karaa oo la dhihi waa khilaafiyaad macquule aan isu dayno waa marka wadaadku kula joogo uu le hilib gela waysada ma jabiyaba ma geel baan cunay geel baa tiri e digaag ha noqday waxba ma jabiyo adna waxaad leedahay wuu jabiyaa adna waxaad leedahay wuu jabiy markaasoo kale waa suuragal inaa u tanaasulsad ku xidhato leanno masale waa masale aqbashahee khilaaf saaiqa ijtihaad saaiqa aqbashaa laakiin mar haddaad hubto ninku inuu geel ka dhargay geella weysada jabiyo aad hubto asna uu kula aaminsan yahay geel weysaduu jabiyaa salaadiisu agtaada waa maxay waa baailatun qacan agtaada salaadiisu agtaada waa baailatun qacan laakiin markaad isku khilaafsantihiin cilada ma aha ninku wuxuu ku jiro baail qaci ama ah inaad fahanteen baan umalay malay dani baa meeshaa galay ijtihaad meeshana ma gelin midaas wey ayb waatay fuqaadu yidhaahdeen islaam faqiihada yaa ninkeeda furay wayna hadalka way maqlaysay si toosay u maqda asna wuxuu kuma furin maxay samayn bay dheheen hadhowbu soo xeeto waan kaa farxalanhaya maxaa kala ah ya ka jawaaba haddee wahaabiyana waxaan ku nacay fiqiyaadka lagaga fiican yahay hawsha waa in waa inaad fahantaan ninkan erayga hadduu ka soo baxo erayga hadduu ka soo baxo inay gabadhu furmiguu qireen ma ogtaha laakiin muxuu leeyahay igama soo bixin buu leeyahay islaantuna maxay hubtaa eraygu inuu ka soo baxo may isku khilaafeen maya tanziilkii tanziilkii bay isku isku khilaafeen ee weedhaa hadday la hubo inay ka soo baxday islaantu inay ka furan wadaadka duubka weyn waa aaminsan yahay laakiin hawshii buu diidan yahay sida ninkii aaminsanaa hilibgeelka hadii la cuno inuu weysada jebin xaggana diidanaa inuu cunay ma ad fahanteen warkayga islaantana way hubtaan in war ka soo baxay fuqadu waxay dhaheen asagu xaq wuxuu u lehay islaanta inuu ka farxasho illa waa mujtahide wixiina kama igama soo bixin buu taagan yahay ayadna waxay xaq u ule inay isdifaacdo hadday isku dhintaan dhintaanoy kow iska siiyaan ka warramaa lay waa laba shiid bay dhaheen warka miyaa saarteen ayo waaya wixii su-aalaa waxaan idhi maalinka arbacada ah shalay soo maydan joogin mudaakhaliya dhexgal ma ogeli ninkii su-aal qaba su-aashaas soo qorto ayadoo qoran maalinka arbacadaan wakti siinayna insha allahu tacaala darsiga u dambeeya intaas inaad ku fahanteen baan oga jeeda hadda kahor baan sharxay markaan odhan jiray alqaatilu mujaahid wlmaqtuulu shahid amiladii timid bay ku jirtaa laakiin wadaad miskiin oo aan fiqigu u baxsanayn qolyo carab xataa iyo kuwo soomaaliya wareeriya ma arka wadaad baa saa weligin ma maqasheen ku hay cumrada xataa waa ku arkay fataxaraynaa wakhtalafna waxaan isku maandhaafnay fi lqiblati fii jihati اlqibla fasallaa kullu rajulin mina mid walbo annaga ka wuxuu u tukaday calaa xidatin goonidii iskiiba u tukaday cidnana kuma xidhanin fajacala axadunaa midkanna wuxuu guda galay yahudu inuu jeexahayo oo xariiqahayo bayna yaday hortiisa nin walba wuxuu rabaa inuu astaamaysto meeshuu u tukaday ila waa habeennime habeennimo wey waad aragtaa ama maalinba weeyo daruurbaa adduunka qaris linaclama inaan ogaano ama linuclima inaan calaamadayno labadu waa la akhriyi karaa min alcilmi miyaa mise waa min aliclaami ayib ow min alcalaama linuclima inaan calaamayno ama linaclama inaan ogaano amkinatanaa nin walba meeshiis iyo boosku ku tukaday ila berri baa la kala bixi seel habeennimo waa loo waabariistaa baa la yidhi falamaa asbaxnaa markaanu waabariisanay nadarnaahu khadki iyo xariijimihii baanu fiirinay nin walba meeshu hebel kaal agee ku tukatay halkanaan ku tukaday ol oradu way kaa halowday adiguna halkanaan ku tukada adadu waad garab martay kulli la garan laga yaaba nin bari gees ka dhiga nin bidix kaga aadiya mid mid nin halkaa dhabarkaba u duwa nin walba meel ku dhufanaya fa idaa naxnu sallaynaa waxaanu u tukanay calaa hayr اlqibla kulliga anagoo intaana nin walba meelaan qibla ahayn buu aaday fadakarna dalika linabiyi suubanaanu u sheegnay salawaatu rabbi wasalaamu calayh falam yamurnaa nama farin nabigu bilicaadi salaadii in la soo cesho salaadii qibla la-aan u dhacday ijtihaadan in la soo celiyo suubanu namuusan wa qaala wuxuuna yidhi qad ajza'at salaatukum salaadiinni waa gudday soo maydan dadaalin inta tabartiinna ah oo daruro qiblada igaamaysa qarinin oo maydan salalin ama aydan dayoobin kadibna nin walba meeshii la qumanaanshihiisa ilaahay ku ogaa uma tukanin haa waydan ka dhacday fattaquu llaha ma statactum wey idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum ilaahay intaad awoodaan ka cabsada haddaa shay idin faro waxyaabadin la faray waxaa ka mida ah inaan qiblada u tukanne intaad ka awoodaan kala imaada waan ijtihaaday waan dadaalay meesha ila ahayd baan ku dhuftay waa garab maray cafa allahu camaa salaf sidaa waa sida jumhuurtu u badan yihiin xadiidku siduu sheegay jumhuur ahli cilmi baa qaba annaga laakiin shaaficiyada anugu shaaficiyan kusoo koray markaan annaga le ahayna waa madhabkayga weeye ayib allaahuma inaad daliil cadiga ka dhaqaajisaan mooye shaaficinimad igu ogtihiin anu xambali ma ihi ninka xoola ka qaata xambali ha noqdo waxaa weeye jumhuur ahlicilmi sidaasay qabaan oo xadiidka siduu sheegay ah adde mahayo waxa xambali lagu kala dooran shaafici laba madhab weeyo laba imaam ijtihaaday aqoon badanoo hadda wadaadaano aan ku oga ku kala saaraan madaahibtana ma jirtee u xanaabil cumadada loo qaatay xaqadoo loogu shubto soo xoogow biilkaa ma ah wax kalaa jira carab dhaqi unbaa raacay xoogow jidiinkii carab dhaqi agga naga maray saan baan u malay waagii xanafiyadu ay dawladda ahaayeenba dadko dhan xanafiyay noqdeen ay qudaadda ahaayeen ayagu ka talinaya dowla cabaasiy iyo ayagu ay haysteen dadku waxay wada noqdeen xanafiya haddii kale waxaa laga goosanaya biilka amaa annaga shaaficiyada ah weji waxaan leenahay weliba wejka xoog badan ah haddaad hubsato inaad u tukatay meelaan qibladii ka ahayn salaada inaad soo celiso waa waajib baan qabna haddiise markuu waagu barye aad weli baltan ku jirto war amay agga tahay show waad qumanayde war ma qumanide waba laguma haystay ku dhexe haddii laakiin aada hubsato anaka akhطa'ta fi itijaahi اlqibla oo yaqiin ay tahay siday rajaxaan imaam nawwi kayrkii iyo muxaqiinta madhabka waa inaad salaadda aad soo celinayso laakiin masalada waxaad moodaa in lagaga xoog badan yahay madhabka iyaga waad moodaa laakiin aqwaal kale iyo awjuh kale aan lena waafaqsan jumhuurta mercla ma fadhino xadiidku xadiidkan hadda aynan xadiidu jaabir weeye xadiidu caamir bnu rabiica taasna baabka ku yimid xadiidu mucaad ibnu jabal baa ku yimaada ibnu cabaas baa ku yimaada axaadiidka jaabir iyo axaadiidka aan sheegaba dhanba sanadkooda dacfi baa ku jira culamadu marka laba qaybood weeye qayb yidhaahda xadiidku waa daciif mulaqanba xadiidka jaabir iyo axaadiidta kale caamir bnu rabiica mucaad ibnu jabal ibnu cabaas kulli waa daciif oo marka annaga shaaficida waa badbaadaynaa xadiidkuna qaban maaye iyo wadaadda yidhahda xadiidku waa sugan yahay marka la sugaya axaadiidtaas jaabir caam ibnu rabiica mucaad jabal ibnu cabaas bimajmuuciha marka lasu keeno yashudu bacduhaa bacdan waana sidana uu maray ibnu kaiir fii tafsiirihi sheekh albaanina uu maray ama tirmidi asagoo xadidka caam ibnu rabiica bixadi daati wuxuu ihi waa xadiid xasana walaysa bidaka adugu marka xadiidku waxaad moodaa inuu sugan yahay wlcilmu cind allah wadaado badanna way daciifiyaan oo waxay leeyihiin dacfiga ku jira kulligood waa dacfi shadiid ah isma kaba hayaan oo isma xoojin hayaan dacfigu kulligii shadiid ma aha sida muuqanaysa wa kaana sal اllahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa yusallii kii tukada naxwa beyt اlmaqdisi xagga baytulmaqdis buu u tukan jiray naxwa jihay hadda ka dhiganta jihada baytulmaqdis buu u tukan jiray lix iyo toban bilood toddobiyo toban bilood sideed iyo toban bilood riwaayaadku saas isu dhex yaallaa inta u badan sideed iyo toban bilood baa la sheegay riwaayana lix iyo toban bilood bay sheegtay wlkacbatu bayna yadayhi asagoo nabigu kacbadu hor taallo hortiisa ay tahay ilan waa sharci sharcigu hadduu xagga kuu dhigo waa inaad u dhiganto hadduu xagga kuu dhigana waa inaad u dhiganto ruuxa muminka waxaa lagu yaqaanaa kolba sida sharcigu u dhigo inuu qaato yeeli mayna mar haddaad tira madaxa aad gelgisho hawadaadaa sharci kuu ahayde shareecada maadaan daba taagnayn beenun baad nagu siraysa waxaana la gartaa ruuxu inuu sharciga ku dhaqmahayo uu mutabic yahay oo sharciga uu raacahayo wuxuu soo baxaa markay iskhilaafaan hawadiisuu rabay iyo sharciga markay kala dhaqaaqaan ayib dad muslimiin ahoo nabiga rumeeyey oo raacay oo la tukan hayay ayaa maalinkii qibladii laga bedelay baytulmaqdis ee loo bedelay kacba mukarama loo bedelay yay gaaloobeen diinti bay ka baxeen maxay taheen kolba agga utuka agg waanala wareerseenb sidaan udhiga maxay tahay kuma jiraydheen diinti bay ka baxeen way ku fudnoobeen diintii bay kaga baxeen israa almicraaj dad baa diinta islaamka kaga baxo nabi maxamed ku beeniyey shareecadu marka ay aad raacayso si walbay kuu dhigto waa inaad qaadato ilaa addoon ilaahay baa tahay sharcigana allihii ku addoonsadaa iska leh waa inaad raacdo haddaad addoon tahay haddii laakiin hawada aad sharci ka dhiganayso wixii markaa kuu cunamana waad qaadan wixii kale waxaad dhihi impossible wey mush macquul mush macquul mush macquul baryahan way badan tahay isan aanfayn qabla an tunzala qabla an tunazala intaan la soo dejinin hadihi اlaaya ama qabla an tanzila intaan soo degin hadihi اlaaya aayadda intii soo degin nabigu wuxuu u tukan jiray bayt اlmaqdis oo markaa bari jirta xagga bari baa loo tukanaya agga bariba markaa jiraysa inkastoo marka madiine la joogo ay galbeed tahay laakiin marka marka la joogo xaggee loo tukanayaa bari bay ku yar aadantahay ayib madiine markaad joogtana galbeed galbeed ahaan bay kaa tahay qad naraa waanu u jeednaa baa lay taqaluba wajhika wejigaada rogmadkiisa uu rogmay nabi maxamed oo fi samaa'i xagga sare aad eegayso falanuwaliyannaka assamaa waa ismu jinsin wa kullu maa calaaka assamaa daruuraha noqon cirkaa noqon hawada kaa saraysaa noqon wax walboo kaa koreeya assamaa la yidhahdaa siday sheegeen luqawiyiintu marna shay macruuf oo cirkan ha taqaanaan oo kale loo jeedaa laakiin kullu maa calaaka fahuwa samaan cinda luqawiyiin falanuwaliyanaka waanu kuu jeedinaynaa qiblatan baanu kuu tardaha aad raalli ka tahay iyo jiho aad raalli ka aad ka jeceshahay midda kale maxaa yeele waa qiblatu abihi ibraahim ayb fawalli jeedi baa nebi maxamedow wejhaka wejigaada shadra almasjid alxaraami xagga masjidka xurmaysan eeg baa layidhi oo xagga u tuko shadrigu mar wuxuu noqdaa juz marna wuxuu noqdaa jiho iyo naaxiyuu noqdaa intu waa noqdaa waa ism mushtaraga laakiin hadda adiladaa qeexday in loo jeeda jiha loo jeedon loo jeedin juz aan loo jeedin iyo gabal falamaa nazalad markay soo degtay istaqbala kacbata kacbaduu nabigu qaabilo waa ka soo wareegay bayt lmaqdis fa baynamaa xilli annaasu biquba xilay dadku muslimiintii qaybo ka mid a ay quba joogeen fii salaati subxina ay ku tukanhayeen id jaaahum waxaa u yimid aati nin socdaa u yimid fa qaala wuxuu uhi ina rasuula llahi sal ly slam qad unzila calayhi leyla nabiga waxaa xalay lagu soo dejiyey qur'aanun baa lagu soo dejiyey qur-aankii muxuu sheegay waqad umira ay fiihi fi lqur'aan qur-aankii waxaa alaa fastaqbila war u tukada buuri salaad bayna ku jiraan wa kaanat wujuuhuhum afkooda wuxuu aadanaa iyo wejigoodu ila shaam shaam bay u ila baytulmaqdis shaam ba ku yaalla falastiin sakatu qudus baa loo tukan jiray fastadaaruu markaasay iswareejiyeen iyagii ma'muumintu waa soo wareegay wastadaara imaam imaamkooduna waa iswareejiyey xata istaqbala bihim ilaa oo la jeedsada alqiblata isla markiiba or maxaad ahayd maysan dhihin been markaa ma jirto dadku waa ahlu khayr waxii baa digahaya nabi maxamed baa nool nicmadiiy nuurkii baa saa u daatan idabdarada iyo nuquskaa iskaba yarba inagu hadda waxa ninku yidha or waxbaa dhacay waxaa dii yaa kugu yidhi hebel maadaa ka maqlay waa la laysdaba dhigan baaritaan culus baa kugu bilaabay maxaa yl beentii iyo laaxinkii iyo wixii dhanba dhan carada ka batay iyo qulubkii fii saxiixi muslim o ad ku marteen baan u malay ibni cumar ee cabdullahi bn camr caas yaa waxaa lagu yidhi nabi maxamed wuxuu yii ninkii fadhi ku tukada salaadiisu waa nus ninkii istaag ku tukan salaadiisu way dhammaystiran tahay maalin dambe asagoo warkaa ka maqlay saxaabadii oo nabiga xataa aan weydiinin saana ku qaatay yuu u yimid yuu ku soo baxay maxamed oo fadhi ku tukanaya markaas dhabada mada gacanta madax saarta wuu isku naxay wuxuu nebi maxamed oso la sheegin inaad sidaa sidaa tidhi nabig uui waa run waa sidaa laguu sheegay laakiin anugu idinkoo kale ma ihi fadhigayga iyo istaagayga waa isku mid saxaabigu muxuu qaatay xadiis loo tabiyey subanina uu jooga hadda ogow nabiga kama hubsanayo maxay ragga u warreen waa maxay waa biyo kama dhibcaan lagu kalsoon yahay awliya ilaahay ah laakiin hadda waxaa weeye xisaabtana waa xisaab kale wstadaara imaamum baa iswareejiyey xata istaqbala ilaa oo la jeedsaday bihim ayaga alqiblata oo la jeedsaday marka salaadii qaybteeda hore waxay ku asaxday sham iyo baytlmaqdis qayb damar waxay ku asaxday xaramka marka waa bina iyo sn horan baa lagu dul dhisay marka la maraya masail badan usul fiqa laga qaata laga hadda ima khusayso qibladu inta aan kaga tagno salaada waajibkaa ah waa in loo tukado kacbada loo tuka meelaan ka ahayna ku asixi mayso waa marka xaalat likhtiyaar xaalat lidiraar oo markay shidd lkhowf ay jirta ama baabuur iyo diyaaraday ay kuu diidaanna ah, salaada ku dhaafi mayso waa tukan da markaa un jamc usan kuu suuragelin iyo takhiir iyo taqdiim usan kuu suuragelin sunnadana waynu soo maran qiblada inta aynu kaga tagno keliya fuqada waxay ka niqaashaan keliya ma in kacbada caynteeda la qaabilaa shardi ah mise jihadeedaa la qaabili meeshay kaa jirtay baa loo sii jeedsan wadaado badan waxay leeyihin oo sida loo badan yahay ah haddaad joogto kacbada aad ka agdhowdoo reerma ka tahay ood masjidka ku tukanayso iyo haddaad ka maqantood aafaaqi tahayba xaggeedun baad usii jeedsan waana sida loo badan yahay sidaa darteed saxaabadii maka ku noolay intaan laga hijroon iyo kuwii dambe deganaa ee yimidba caynulqibla in la qaabilo nin shardiyey ama ay ka sugan tahay oo waajib ka dhigay ma jiro suubanuu maalmuhuu soo xajiyay ama cumraysanayay jihada qiblaun buu soo qaabili jiray meelu nabi ku shardiyay ayada daatadeeda caynteeda waa in la qaabila ma jirte waxaanu haynaabay yidhaahdeen xaggeeda ha loo jeedsado iyada ha la qaabilo laakiin shaaficiyada badankood iyo bacdu alxanaabila iyo wadaaddo taageero waxay leeyihiin tafriiq ha la geliyo ninka ka fogna jihadeeda usoo tukan ninka carka hayana qudhigeeda waa waa u jeedsana barteeda caynta waa qaabilo uu ku jeedsado hadduu garab marana wiiisa waa ka kaxbay leeyihi alqiyaam sheekhu muxuu ku soo yidhi salaadii nabi maxamed u tukanaya in lagu tilmaamo laga bilaabo gelida ilaa ka bixidda hadda wuxuu kuu soo sheegay istiqbaalu lqibla qiblada waa qaabish qiblada markaad qaabili ma istaag baad ku qaabili mise fadhi waa inaad istaag ku qaabisho ilaahi wuu ku ammaanay muslimiinta istaagga ku tukada wاladiina yabiituun lirabbihim sujada waqiyaama yaa ayuha اlmuzamilu qum اleyla ilaa qaliila xadiidkii afdal الsalaati tuul اlqiyaam tuul اlqiyaam xataa istaagga dheer qur-aanka lagu akrinayaa ka fiican sujuudiya rukuucdoo la badiya xadidkan marka la fiiriyo xadid kalena hadde sujuuday fadalaysa sheekhu marka qiyaamka oo ruqni ah asaasi ah qur-aankuna sheegay sunnaduna qadaadhigtay muslimiintuna ay ku ijmaaceen waa ijmaac maqtuuca in salaada faradka aysan ku asaxaynin ilaa in la istaagoo la joogsada mooye ninkii kari kara ayb wa kaana sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa yaqifu kii istaaga fiiha fi salaati qaa'iman isagoo joog taagan oo qotoma fi lfardi salaada waajibka ah iyo wataawuci midda sunaysigaaba itimaara asagoo fartoomahaya ama fartoon uu fartoomayo biqowlihi tacaala waqumuu lilaahi qaanitiin waqumuu istaaga lilaahi xaafidu cala salawaati wasalaati lwusطa waqumuu lilaahi qaanitiin qaanitiina macaani badan bay ixtimaashaa lakiin macnaha hadda u roon waa in la yidhaahdo la yidhahdo waquumuu lilaahi ay qaa'imiin bay la macno u istaaga ilaahay istaag iyo u tukada idinkuta taagan bidaliil in qunuudka lagu fasiray qiyaam afdal salaati tuulu lqunuud afdal salaati tuulu lqunuud wa fii riwaaya afdal salaati tuulu lqiyaam idan qunuudkii riwaayadaas iyo qiyaamka midanaan isku fasiraynaa idan qunuud muxuu noqday qiyaam buu noqday wa qumuu lilaahi qaanitiin ay qaa'imiin waaqifiin macnaha in la yidhaahdo bay marka aayaddu haddii la yidhaahdo qaanitiin waa muiiciin iyo aiciin ina ibraahima kaana ummatan qaanitan lilah qaanita waa maxay muiican khushuuc bay noqotaa aacay noqotaa qunuudku macaani badan buu ku yimaadaa lakin hadda macnaha inoogu dhow waxaa weeye in qiyaam lagu fasiro xadiidkii zayd ibnu arqam salaada dhexdeena iskaga hadli jiro ku sheekaysan jiray ilaa ay soo degtay waquumuu lilaahi qaanitiin faumirnaa bالsukuuti wanuhiina can اlkala taa marka waa macnaheedu khushuucda weeye ilaan sheekadu waxay dee keenaysaa khushuuc la-aane idan marka labada macno buu noqda lakiin hadda waxaan leenahay qiyaama lagu daayo waxaa in la mulaaxadeeyo wanaagsan sheekhu ma tilmaamin hay-adii loo istaagi lahaa qiblada labada adin miyaad isku qaban sibraha miyaad isa saari labada boqon anqawyada saa intaad iskugu qabato cirbaha issaarto mi saasaad u istaagi mise waad la sibra bixi sidii muxuu ahaa lahaaneed hayo mise midna waad cuski midna waad horaadheen sidii wadaadihii suufiyada ah ole wax ka soo akrisa fiqiyaadka culamo noogu ahaa way salaada tukashadii ku liiteen arkaantii bay kuu akriy oo waajibaadkii bay kuu akriy oo sunankii bay kuu akriy oo hay bay ku akriy laakiin salaaday tukan jireen salaad quruxsan ma ahay yaa awow caamo hadal uma fura awow culumaa hadlayse caamo hadal looma ogolo le caamada dhibka haysta xan iyo ma kala yaqaana xaq sheegid xan iyo xaq la sheego ma kala yaqaana dhibkaasa haysta awogisa uma jeeda la socda hadda marka miyaad ishoraadhin mise waa la sibra bixi mise adimadaa isku dhejin wadaadda slf maxay yidhahen tacaalow naqtabi fi llahi saaca asxaabu alxadiid waxay yidhaheen kaale ilahay dartii wax u xamane ilaahay dartii aan wax u xamanee kaalaya waa la fadhiisan markaas waxaa laga hadli ruwaadda axaadiida nabi maxamed warinaysa fulan waa daciif kaa waa kadaab kaa waa majruux waa faasiq mubtadic waxba laga warin maayo diinta nebi maxamed lagu aamini maayo hawshaa ma asagaa lagu xumaynayaa mise diinta lagu ilaalin xaqa haddaan la difaacin oon la dhowrin awow waxba socon maayo tayib xanta iyo xaq sheegana hala kala fahmo midda kale qaanuunkii waa jebisay imaamku u dhiga anna aan ku celceshay berri wixii laga bilaabo darsiga waa kaa mamnuucahaya muhiimaddu waxaa weeyaan soo gaabshee intaa waa kaftan aan soo gaabsho waxaa weeye sunnadu kuma imanin qaab loo istaagayo in laguha laisku dhejiyo iyo in la kala qaado iyo in la horaariyo midnaba kuma imanin sida caadiga u istaagaysa baa u istaagaysa maxaa shareecadu saa u yeeshay taysiran lilumma nin baaba dhabarka laga hayo aan isku qaban karinba adimada nin baa muxuu ahaaye ilaahay u nicmeeyo aad u buuranoo inuu lugaha kala fogaystamo aan taagnaan karinba soo sidaa ma aha shareecadu nin walba waxay rabtaa inuu ilaahay caabudo istaago tukado marka waxaa weeye sida aad karto u istaago oo isu qutami ku asaxay hay loo istaagahayo ma uu jiro ayib marka qiyaamkii lugaha loo qutamin jiray sida caadiga ah aadamka istaaga caadiga mad u mid walba midku ka quruxsan yahay curfiga bini aadamkana waa fiican yahay ilahay baa la hortaagaya inaad isqurxisaan la rabaa istaagba istaagku ka quruxsan yahay urfiga iyo caadada dhaqanka bini ayaa ku haboon inaad ku hor istaagto allah subxaana wa tacaala marka inaad fahanteen mar mar laakiin marka nas laga hadlay xadiid ma hayno ku asaxay masalada iyada ah. hadda haddaad mid madaxweyne u tagto adoo lagu haystabadhigayo xoqanhay mid hor istaagi oo saale mise waad isqutumin oo intaad istoosisood jafjaftaad indhaha fahiixin maogtahay bini aadamkasaad oga ilaahay kas ka daran loo xurmeeyo wاladiina aamanuu ashaddu xuba lilah ayib wamin الnaasi man ytakhidu min duni اllahi andaadan yuxibuunahum ka xub illah maxaa laga yidhi muslimiintii wاladiina aamanuu ashaddu xuba lilah dadka alla rumeeya ilaahay waa inay ixtiraamaan weynayaan salaada iyo waajibaadka si fiican kuwa waxaad arki bijaamihii xalay uu ku seexday buumihii salaas wax ku tukanhaya aroortii markuu kalahaya xafiisku tegina intuu qabaysto oo kareem ismariyo oo uu sariidaysto oo dhalo barfuuna isku jabiyo oo dhar midka ka u quruxsan xidho oo kabaha baalashto iyo asagoo sanka taagi oo saxan saxadiisa ay ku qaadayso tegaya xafiiska ilahina wuxuu soo ersa asagoo hamaamsanhay oo qaba buumihii xalay u ku seexday iyo unaati shaadahoo laga yaaba shan maalmood inaan la dhaqinba aafadanna haysatay ka mid tahay sheekh dadka noocaasa masaajidda in laga caydhiyo oo la garaaco wey nin nabigu soo cunay basal iyo xoogow muxuu ahaa eh, toon yaa wuxuu yidhi hala kaxeeyo ilaa baqiica la fiijiyo yani masaajiddu waa inay meel nadaafadeeda oo muxuuah muslimiintu aysan kugu dhibsanin aduguna ilaah aad ku xurmaysa ay noqoto haddii laakiin noqoto meel xerogeeloo mxuu ahaaye gudaafadka la geeyo dhibaato wey wa fi safari socdaalka soo fa kaana yusallii nabigu wuxuu aha alakii ku tukada calaa raaxilatihi hashiisa annaafilata sunaduu ku tukan jiray fa kaana yusalli naafilata iskugu xidhan tahay fa kaana yusallii wuxuu tukan jiray annaafila sunaduu tukan jiray calaa raaxilatihi gaadidkiisu ku dul tukan jiray ayib marka de gaadidkan hadee lama istaagay waa la fadhiyaa wey haddii aad istaagi kartana waa khayr gaadiid la istaagi karaa jira baabuurta iyo diyaaradaha qaybo ka mida ah iyo doomaha iyo maraakiibta waaweyn iyo istaag baad kaga tukan adoo saaran laakiin midkaan la xamilaynin baa laga hadlaaya wa sanna nabigu wuxuu u jeeday liummati ummadiisa an yusalluu inay tukadaan fi lkhawfi shadiidi cabsida daran calaa aqdaamihim adimadu ayagoo lugley ah ay tukadaan aw rukbaan ayagoo gaadiid saaran kamaa taqadama sidii soo hormartay wadaalika midka asaga in istaag lagu tukado marka la awoodo marka kalena lagu tukado mxuu ahaaye sidii la karo oo la kala qaado khoofka shadiidka iyo markaan khoof jireen oo amniga iyo xaalatulkhoof la kala saaro qowluhu tacala baa ku yimid xaafiduu ilaaliyo dhowra asalawaati salaadoo dhan ba ha la ilaaliyo wsalaati alwustaa iyo salaada fadliga badan alwustaa iyo alfudla midda fadliga badan baa lagu fasiraa wadaadana waxay dheh maya waa alwustaa midda dhexe midda dhexe midda dhexe haddii la yidhaahdo salaaddii maqrib bay noqon hadi labana maalinkii bay dhacaan labana habeenkii bay dhacaan oo waa cishaha iyo fajarkana habeen bay dhacaan duhr iyo casarna maalin bay dhacaan dhedhexaad waxaa noqon maqrib nimanna waxay dhaheen meehe waxaa dhexdhexaad noqon subax oo siday ku noqon duhr iyo casarna waxay dhacaan maalin maqrib iyo cishana waxay dhacaan habeen duluucu fajrina wuxuu ka bilowdaa fajarka fajarka wusta aduu dagaal badan baa ka taagani alwusta waxay udaysaa inay tahay alfudla alfudla salaada fadli badan waana casarka sida raajixa adiladuna ay ku timid wa quumuu istaaga lilaahi alla darti u istaaga qaanitiina idinkoo khushuucsan ama adeecahaya ama taagan oo alla u taagan quumu lilahi qaanitiina ay qaa'imiin fain khiftum haddaad cabsataan fasalluu rijaalan sidii loo baahnaan u tukan weydaan oo xaaladdu idiin diido idinkoo lugaynaya ku tukada aw rukbaana idinkoo gaadiid saaran tukada fa idaa aamintum markaad nabad gashaan oo khoofka laga baxo ilaahay nabad keeno fadkuru llaha kamaa callamakum maa lam takunuu taclamu ilahay uxusoo ugu tukada siduu idin baray idiin baray waxaydan ogeyn oo cilmi diin ah aayaddu waxaa ku jira latiifa balaaqiya oo aad u qiimo badan laakiin hadda ima khusayso muhimadu waxaa khawfkii muxaqaqa ahaa ilaahay in buu geliyey fain khiftum baa la yidhi amnigiina waxaa leey faidaa amintum idaa baa la geliyey idaa iyo in cinda albalaaqin waa kala qiimo badan yihiin in baa u fiican ayagu markay marahayaan nuxaadu in way u shaqayso xisaabo badan bay u qabataa waad ogtiin baan umalayn laakiin idaa wax badan ma tarto waad in iyo idaa waxaa u qiimo badan idaa shayga la qiimaynayo xaggana aan shiki laga qabin ee muxaqaqa yaa inta badan idaa loo isticmaalaa shayga aad ka shiki qabto inuu dhaco oo le tolo ma dhici doona mise ma dhici doono ama aadan qiimaynaynin ama aan kula weynayn ama aad rabto inaad bahdisho adugu ood khafiifiso waqcigiisaan ummadda ugu salsalin wixii waaba xaqi waana culus yahay marka la fiiri xaqiiqatan lakin waxaad rabtaa inaad dadka tashjiicisood u fududayso in baa laga cabiraa ilaahay khoofkii gaale iyo cadow laga cabsanay buu rabaa inuu yareeyo wax la cebsi khayrna ka soo qaado fa in khiftum baa la marka fa idaa khiftum lama dhihin way fahanteen baan u malay amnigii maadaama nicmo weyn uu yahay maxaa laga cabiray fa amintum aamintum malxadka nuqtada balaaqeeda ku jirta aayadda waxaa inaga khusayna waxaa weeye oo quumuu lilaahi qaanitiin wqumuu lilaahi qaanitiin wa sallaa nabigu waa tukaday fii maradi mowtihi xanuun geeriyaadkiisii xanuunku nabigu u dhintay usan ka kicinba jaalisan isagoo fadhiya salawaatu rabbi wasalaamu aley wa sallaa fii maradi mowtihi jaalisan ay qaacida lafdigan sheekhu sheegay lafdiga tirmidina ma aha kii saxeixaankana ma aha sheekhu hoosta wuxuu yihi waxaa wariyey tirmidi wa saxaaxahu wa axmed xadiidka sheekhu uu sheegay wuxuu ku jira saxiixeynka waxaana fiicneed in saxeenka loo tiiriyo intaan tirmidi la aadin iyo axmed la aadin saasaa sax waana siduu sheekhu yeelay asalka weyn ee saddexda mujalladka ee sifatu salaadka ah saasaa wanaagsan kan yarkaa siduu yeelaa ma quruxsan haddii tirmidi uu ku hormaro sheekhu uu milicsadayna lafdigii tirmidi inuu sheegay ahay salla rasuul llahi khalfa abi bakrin fii maradihi aladii maata fiihi lafdiga tirmidi sidaa wey sida inoo qaran maaha wa naxwu lafd axmed muhiimad waxaa weeye taana way sugan tahay xadiidka anas baa sheegay aakhiru salaati nabigu sallaaha waxay ahayd salaadu abubakar ku daba tukaday asagoo fadhiya xanuun darteed buu la istaaga waayey wa sallaaha salaadiibu nabigu tukaday kadalika sidoo kale maratan ukhraa mar kaluu tukaday qabla haadihi tii hadda aan soo maray horteed salaad intuusan nabigu dhimanin ama xanuunsanin ka hor ahayd xanuunka u dhintay buu ka hadlaya xanuunka waa xanuunkii nabiga asagoo faras saaran faras baa intuu la orday iyo geed weyn oo timina jiridiibuu la dardaray lowgaa marka dhaawac ka gaadhay uu kici waaye markaasuu fadhi ku tukay saxaabo soo booqatay ayaa ku xidhatay markaasuu nabigu de wuu ayaguna way istaageen nabigu fadhiista u ishaaray mar hadda anugu fadhiyo imaam idin ah idinkuna fadhiista yaan la iskhilaafin tan dambe markuu ka hadlay marka tan dambe tan dhaawaca nabigu lowga wax ka gaadhay baa ka horraysay salaaduu ku tukaday fadhiga markuu dhimanayay saasuu ujeedaa sheekhu wakadalika sallaaha marata ukhra qabla haadihi salaada hadda aynu soo marray ka hor buu nabigu ku tukada fadhi xiina waktigiibuu fadhi ku tukaday ishtakaa nabigu uu sheegtay uu xanuunsaday wey ishtakaa soomaalida way sheeg hebelow waan yaraha sheeganayabaad dhihi sheegashadu waa waa sax ah shikaaya sheegashadu waan xanuunsanahay wey somalida marka eeyo badanoo carabi afkooda ku jira wa sallaa annaasu waraa'ahu saxaaba ku daba tukaday qiyaaman ayagoo taataagan saxaabadii booqatay u tagay wey fa ashaara ilayhim wuxuu u midaaray an ijlisuu fadhiista fa jalasuu waa fadhiisteen falama insarafa markuu salaama naqsan nabigu salaaddii ka baxay qaala wuxuu yidhi inkidtum waxaad sigteen aanifan mar dhoweyto oo markaad daba taagnaydeen la tafcaluuna inaad samaysaan ficla faarisa waruum ficilkii majuusta iyo iyo kiristanka faariso waa nimanka majuusta ee dabcaabudka ruumna waa nimanka nasaarada ee kristanka masiixiyadii in kitum waxaa sigteen aanifan mar dhoweyto latafcaluuna inaad yeeshaan ficla farisa waruum nabigu wuxuu ka digtoon yahay iswaafaqidda iyo mushaabahada ka dhaxaysa falka saxaabada muuqaalkooda iyo muuqaalka gaalada muslim iyo muxuu ahaaye macatabi waa in la kala duwo weeye maxay sameeyeen qolyahaas gaalada nabi alla aad ka degayso yaquumuuna way dul isjoogsadaan calaa muluukihim boqoradooday dul joogsadaan wahum qucuudun boqoradoo fafadhiya boqorkoo fadhiya la ku tagran saa loo babin oo nin fadhiisan kara ma jiro saasaa lasu wada qutamin waxaas waa addoonsi ilaahay baa loo istaagaa yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin marka waxaa weeye waa khata falaa tafcalu ha yeelina mar dambe inamaa jucila alimaam imaamka meesha waxaa loo qotonshay liyutama bi in lagu daydo faidaa rakaca farkacu hadduu rukuuca rukuuca oo ku raaca waidaa rafaca hadduu soo tooso ictidaalo farfacu salaadidinku ka soo toosa waidaa sallaa jaalisan maxalushaahidkuna waa tani hadduu fadhi ku tukadana fasalluu juluusan ajmacuun fadhi ku tukada idinkoo dhammaystira kulligiinba kala hadhina in waxay keenaysaa nabigu wuxuu ka cararayaa ikhtilaafka yarkee sooriga ah ismaandhaafkaa ah, kala duwanaanshaha suuriga ee muuqaalka wuxuu u gudbi doonaa waaga dambe khilaaf qalbi uu noqon doonaa marka hore muuqaalkeennaa iskhilaafi kadibna qulubtannaa iskhilaafi kadibna waa la kala bixiba waa la kala tegi marka khilaafkaas suurigu nabigu ka cararaya iyo mushaabahadaa fog ee gaala la waafaqa yaaman loo qasdini yaaman loo qasdin saxaabadu waxaa cad inaysan u qasdin inay sameeyaan waxay reer farris iyo reer rom ku samayn jireen boqorradooda laakiin folkooda wuxuu u ekaaday nabigoo fadhiya markay daba joogsadeen inay samayn hayaan bay u ekaatay falkii reer faris tashabuh toosa maaha leanna loo shaday in loo qasdo waa inaad isku takallufto isku dhibto waa qasdu lmushaabahati ila alghayr qasdu tashabuhi bilghayr waa in la qasdi niyo laakiin ma taal lakiin waxaa yaalla mushaabaha suuriya taal taasuu nabigu ka digtoonay oo ka cararaaya taana way iska caddaa salaat lmariidi jaalisa ruuxii xanuunsanaa salaadiisa u fadhi ku tukan hayay waxaan soo maray qiblada in la qaabilo waxaan soo maray in istaag lagu tukado haddii xanuun yimaado maxaa talaala weli mayna gaadhin xidhashadii arar ka sokaysa wa qaala cimraan bn xusein alkhusaaci radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi kaanat bi waxaa igu taallay bawaasiiru qormaaday baa igu taallay qormadayda baasha u taqaanaan xanuunka dabada ku dhace laska daaweeyo kaasa bawaasirta la yidhahda qormadayna waa lagu waa la yidhahda dadka qaarkoodna baasir bawaasirtaas u yaqaanaan fasa'altu rasuul allah sababku waxaa weeye inta badan dhabarkay baabi'isa ruux ma taagnaan karo ruuxa ay aada u disho istaaggaa dhibaya mxuu aha haddii waagi dambana fadhiga xataa ada geli oo salko dhan ka fadhiisan kara hadday ku baabi'iso fasa'altu rasuul allahi baan weydiiyey u tukan faqaala nabigu wuxuu uhi salli qaa'iman istaag ku tuko salli tuko qaa'iman xaala kownaka aad taagan tahay fain lam tastatix haddaadan awoodin inaad istaag ku tukato faqaacidan fadhi ku tuko adoo fadhiyo tuko fain lam tastatix haddaadan awoodin facalaa janbin dhinac dhinac ku tuko adoo dhinac u jiifa facalaa janbin adoo jiifa wey oo dhinac u jiifa xadiidku de waa xadiid la yaqaanoo caana bukhaari iyo keyrkiiba ay warshaan laakiin waxaa inaga khusay hadda waxaa weeye salaat lmariid kolba suug horu tukanaya ruuxa xanuunsan ama sunnaha tukado ama waajib ha tukada siduu awood u tukan wayna kala horeeyaan intaad istaag awoodi karto fadhi kuma tukan kartid salaad farad ah salaad waajib ah amaa salaada sunnada khiyaari baad leedahay adoon meel laga haynin xooguu yar cajisay fadhigaad iskaga tukanaysa waad istaagi kartaa sunnada adaa khiyaar leh laakiin midda waajibkaa intaad kari karta xataa doonta isdhibtid be fadhi kuma tukan kartid ayib haddii laakiin xanuun uu jiro oo caafimaad iyo dawo iyo dadka madax laga qalay iyo dadka indhaha laga qalay iyo dadka muxuu ahaayey meelahan dhuunta laga qalay hafoorarsanaa la yidhaha mararka qaarkood xataa waysan xamili karinba in arkaantii ay la yimaadaan dadka cudurdaar bay leeyihin fa calaa jambin taas waxaa ku jira dhanka loo tukan loo seexan xadiidku ma caddaynin sheekuna ma sharxin laakiin jamaaca min ahlicilm markii la weydiiyey waxay yidhaahdeen dhanka midig baa loo seexan dhanka midig baa loo seexan axmed baana sidaa sheegay waa sidaa saxda ah. maxaa jir maxaa jira usuusha guuda caanka ahayd ee shareecadeenu midigta way ammaanan tahay wayna ka fiican tahay bidixda tayaamunkii midigaysiga guud ee sharciga ahaa baan hadda maraynaa midig markaad u seexato madaxaadu xageeba aadi madaxaada wuxuu aadhayaa bari buu u jeesan mise galbeed buu u jeesan qiblada aw s waqooyi ma ninkii sida u seexda oo bal seexaa dawadaadu midib bal u seexo a lagu kala baxabe si fiican u seexaa haddaan aragbe halkaa waa maxay madaxaad waa inuu beri aado lugaduna galbeed aadaan madaxaadu galbeed buu aaday lugaduna bari bay aadahayaan marka maxaad u siidaa qibladii sidaa in loo tukadaa fiican buu axmed iyo jamaca min asalaf wa huwa sawaab laakiin sunnadii hadda beriba madaxaad aadahaya lugahaadu galbeed baa aadahaya saasaan ujeeda miyaan khalday ah, afwan saasaa fiican buu axmed yidhi iyo jamaca min aslf waana sawaabku sidaa wey qole waxay dhaheen ma ahee riwaaye xadiidku uu ley ba ina ku dhegan yihin kuwaa dambe wuxuu dhabadhabar bu u saxneeya dhacdiid baa u seexan intaad dhacdiid u seexato yaad qiblada soo qaabili oo saa hadda saasaad u seexan qibladaad soo qaabilaysa marka lugahaada waxay u jeesanhayaan qiblada madaxaadoo kor loo soo yarqaadayna qibladu soo aadahaya muhiimaddu marka sidaad kartaad u tukan laakiin facalaa jambin waa saxiix janbi marka hadday noqoto waa inaad dhanka mid u seexato sida fiican wa qaala aydan wuxuu kalona yidhi nabigu wuxuu yidhi cimraan ibnu xusein sa'altu nabiga waxaan weydiiyey sala allahu alayhi waaalihi wasalama can salaati arajuli wahuwa qaacidun ruuxa salaaddiisaan weydiiyey asagoo fadhiya fadligeeda iyo ajirkeedaan weydiiyey faqaala subanu wuxuu yidhi man sallaa ruuxi tukada qaa'iman xaalo uu taagan yahay fahuwa afdalu kaasaa fadli badan min hayrihi ama fahwa qiyaamka afdalu min alqucuud waman sallaa ruuxi tukada qaacidan asagoo fadhiyana falahu ka waxaa u ahaaday nisfu ajri lqaa'imi ruux taagan ajirkii niskiibuu helaya ruuxi taagni ku tukaday ajirku heli lahaa kala barhkii baad helaysa waman sallaa naa'iman ruuxi isagoo dhinacdhinac u jiifa falahu ninkaasa nisfu ajri qaacidi kii fadhiyey ajirkiisa niskii buu nin fadhiya ajirkii nuskii baad helaysaa fadhiyuhuna nin taagan ajirkii nuskiibuu helaya saasaa laisu daba jooga xadiika isagon waa xadiis sugan waad garanaysaa wlmuraadu bihi lmariidu wlmuraadu bihi lmariidu halkaasaa xoogow aada moodaa inaysan quruxsanayn wlmuraadu xadiidkan dambeen soo maray eh, eh, eh, ee ah salaat اlqaa'imi salaat اlqaacidi waa nisfu salaati اlqaacid nisfu salaati اlqaa'im cafwan salaatu naa'imina waa nisfu salaati اlqaacidi ninka fadhiya ninka taagan baa ka fadli badan ka fadhiyana wuxuu ka fadli badan ka jiibsaday xadiidkan wuxuu ku saabsan salaadaha faradka ah mase wuxuu khuseeyaa salaadaha sunnada ah bimacnaa ma salaadoo dhan buu ka hadlahayaa sunno iyo faradba mise xadiidku nabigu wuxuu oola jeedaa ruuxa sunaysanaya mise waxaa loola jeedaa ruuxa xanuunsan saddexda ixtimaal baa meesha taala in loola jeedo salaad oo dhanba ama sunna ha noqoto ama farad ha noqoto in loola jeedo salaadaha sunnada ah in loola jeedo ruuxa xanuunsanaa salaadu doonaba ha tukadee saddexdaa macnaa meesha yaalla ayadu marka salaad sunna farada in loola jeedin bannaankay taallaa nin caafimaad qaba oo salaad waajiba tukanaya meesha ma soo gelayo nin caafimaad qaba oo salaad waajiba tukanaya meeshan kuma jiro sababku waa maxay waa ijmaac ninka salaad waajiba tukanaya inuusan fadhi ku tukan karin intuu istaag awoodo intuu istaag awoodo meeshana nabigu wuxuu ka hadlaya wax kala fadli badan oon waajib aad ahayn ninkaa ninkaasaa ka fiican xaaladda xaaladaasaa ka wanaagsan buu nabigu ka hadlaya ruuxii laakiin caafimaadka qabay ee salaad waajiba tukanayay waxaa waajibkaoo laasimkaa ah inuu ku tukado istaag hadduu fadhi ku tukana salaadiis waa baatilo hadduu awoodo way buraysaa taasi waa meeshay ka baxday maxaa kuu soo hadhay ma ruux xanuunsan baa ruuxa sunnaysanaya mise waa ruux fayow salaad waxay kusaabsanta markaasi kusaabsan tahay laba ma inoo nin fayooboo sunno tukanaya ama nin xanuunsanoo sunno iyo waajib tukanaya labadan ba soo hadhay soo wa kal wax kalaa soo hadhay tiibu sheekad wuxuu yihi walmuraadu xadiidkan bihi waxaa loola jeeda waa almariidu maxaa sheekh albani u daliila faqad qaala anasu radia allahu tacaala canhu kharaja rasuul rasuulka ilaahi baa soo baxay calaa naasin saxaaba ku soo baxay wahum yusalluuna ayagoo fadhi ku tukanaya min maradin xanuun dartii ka tukanaya ama min maradin xanuun dartii ka fadhi ah xanuun baa fadhiisiiye wey fa wuxuu yidhi ina salaata alqaacidi cala nisfi min salaati alqaa'imi ninka fadhiya salaadiisu nis kaga aadantahay midka taagan salaadiisa xadiikaas sheekhu u daliishaday xadiikaas u daliishaday xadiidkaani sida raajixa waa xadiid daciifa xadiidkan anas waa xadiid daciifa sida raajix ah hadday mutaahiriin mucaasir isku khilaafi lahaayeen sheekha dhankiisaan u badan lahay isagaa faniga kaga fiican laakiin wadaadihii hore ee mutaqadimiintaha ee nuqaada ee xufaadaba xadiidka eberka dhigo baabashay alimaam maxamed bnu yaxya duhli wuxuu leeyahay xadiidkan cindanaa cinda asxaabi alxadid waa hayru maxfuud waa xadiid daciif ah. sidaasoo kale waxaa nasaa-i oo xadiidka waa khaa waana daciif bazaar daara qudni maxamed nasr almarwasi abu cabdillaah raggaasoo dhan halkaasay mareen daara qudni asagu aad buu u sharxaa oo wuxuu sheegay inuu yahay xadiid mutarib ah ikhtilaaf badanna uu ku jiro wuxuu ku faahfaashay cilalkiisa laba boq laba laba boqol iyo toddobaatan waa laga fiirin karaa taasi waa xadiidka sixadiisi oo inuusan sugnayn baa raajix waa xadiidka anas baan ka hadlayna xadidka anas isagu waa daciif muranna ma laha cinda almutaqadimiin waxaa kaloo ku yimaada meesha laakiin xadiid cabdullahi bn cabd nacaas laga wariyo kaasna waa munqaic inda almutaqadimiina walxufaa xadiidu ibni cumar baa isagu yimid waa khata cindahum isagu maba jiraba xadii muطalib bn abi wadacata jira isaguna waa daciif axaadiistaasi marka xadiis sugan ma jiro hal xadiis baa ka sugan oo kuwan hadda markaan aynu sheegay cabdillah bn camr caas oo ku saabsan keliya fii saxiixi muslim in sunanka ku yimid oo ah ninka fadhiya salaatu lqaacidi waa nisfu salaat lqaa'id oon lahayn faahfaahsan aan lahayn qisadan aan wadanin sharxa dheer aan wadanin oo in marad laga togo in kale midna aan wadaninoo kooban xadiidka ah ruuxa fadhiya waxaa ka salaad fiican ruuxa taagan oo nisba isku joogaan wuu sugan yaha wa kama hadlayno waxaanu ka hadlaynaa axaadiidan tafsiilka keentay ee anas iyo ibnu cumar iyo cabdillahi bn camr laga wariyey ee baabkan ku timid middaa iyadu ma sugno haddii xataa loo daayay xadiidku inuu sugan yahay sheekha aan u waafaqno ta'wiilka asagu uu maray khaaabina uu ka soo guuriyey abu sulaymaan alkhaaabi xaafid kale uu ku raacay sidau sheekhu tilmaamayo laba mulaaxadaa ku jirta siday sheekh albani iyo khaabi mareen waa khaa khaa weeye aan saxnayn in laga digtoona ay muhiim tahay waliba laazim tahay amaa xaafidku sida uu ka soo guuriyey sheekhu ma ikhtisaar baa xaafidku wuxuu waafaqsan yahay jumhuurta hadalkiisa markaa loo akriyo waad akrin kartaani wuxuu la socdaa jumhuurta jumhuurtu la socdaa amaa khataabi iyo sheekh albani xadiidka waxay ku xambaareen inuu ka hadlaayo ruuxii xanuunsanaa inuu ka hadlayo oo ruuxu xanuunsanaa hadduu istahabibo istaag ku tukado salaad dhamaystiran buu helaya hadduu dha maki cigratida waad xanuunsan tahay fadhi iskaga tukadana nis buu helaya saasuu u arkaa inay tahay saxna ma aha alimaam eh, isxaaq bnu rahuya wuxuu soo guuriyey inay culammadu ku fasireen xadiidkan salaata naafila xadiidku wuxuu ka hadlahayaa ninkii salaad sunna a ah tukanaya ma khuseeyo farad maba khuseeyo ruux xanuunsanna shuqulba kuma laha waa ruux sunno tukanaya ruuxaa sunnada tukanaya hadduu khayr jeclaysi u istaago istaag ku tukadana ajir dhammaystiran buu leeyahay hadduu fadhi ku tukadana ajir nusuu leeyahay sidaasoo kale waxaa soo guuriyay alimaam cabdillaahi almarwasi maxamed nasr almarwasi fii qiyaam اleyl wuxuuna yidhi faqowluhu salawaatu rabbi wasalaamu aleyh salaatu اlqaacidi cala nisf min salaati اlqaa'imi cinda alculamaaءi inamaa huwa fi اtaطawuci khaasatan duna اlfariida isxaaq ibnu rahwina sidaasuu soo guurshay oo culumuu ka soo guuriyey cabdillahi mxuu ahaa abu cabdillahi almarwasi maxamed nasrna sidaasuu maray wa kadalika ibn cabdilbarna sidaasuu maray sharax dheerna way sharxeen oo weliba adila u keensadeen cadcadoon aan laga murmi karin fii jaamic tirmid markaan marayseenna sufyaan athawri wuxuu yidhi xadiidkan aan warinay wuxuu ku saabsan yahay salaada sunnaha tirmidina wuxuu yidhi siduu sufyaan athawri uu sheegay adilaa marka ay la yimaadeen khataabi iyo sheekh albani waa shaadun bimara in lagu raacana ma ah waa khaa waqad yakuunu khaaan qacan hawshaa markaaan lagu khaldabin hawshaan lagu khaldamin tafsiilkay sheegaan waxaa weeye ay culummadu caddeeyeen ninka xanuunsan ee xanuun dartii fadhi oogu tukada salaadiisu way dhammaystiran tahay nisba ma aha adilana ku timi salaaddii sunnahayd baad awoodi weyda xanuun dartii inaad istaag ku tukato fadhi baad ku tukatay ajir dhammaystiran baa lagu qoraya salaaddii faradka ahayd id istaag ku tukan jirtay baad awoodi weyday xanuun dartii inaad ku tukato istaaggaadii maxaa laguu qorhayaa ajir dhammaystiran horta waxaad ka saartaa sheekh albani iyo khataabi o meesha waxaad ka saartaan nin xanuunsan nin xanuunsan waxay ismaba barhaba buux buu yaqaanaa waa isfahanteen baan u malay nin xanuunsan salaadiisu barba ma noqote ama ha sunaysto ama farad ha tukadee xanuun baa laan u diida soo ma ah ilaahay subxaanahu wa tacaala min fadlihi wa incaamihi salaadiis way dhammaystiran tahay adilaana ku timid addoonku hadduu salaatuleyl tukan jiray oo qur badan akhrii jiray oo uu khayr badnaa kadibna uu xanuunsado ama uu safro oo camalkii uu awoodi waayo nabigu wuxuu yidhi asagoo dhammaystiran baa loo qorhaya hawsha lasku khaldame qodobka way kaa saxeen wadaadu waxay dhahaa ku khaldamay midda qodobka labaad ruuxii farad tukanaya hadduu asagooba asagoo istaagba ku tunka goor uu fadhi isku dayo salaadiisu waa baaila bilijmaacba ruuxii istaag ku tukan karay hadduu fadhiba isku daya salaaddii faradka ahay hee salaadiisi waa baaila bilijmac taana way kaa baxday maxaa kuu soo hadhay nin sunaysanaya xadiiku wuxuu ka hadlaya nin sunaysanaya fadhiguna yar dhibahayo ama aan yar mxuu ah, istaagu yar dhibahayo fadhiga yar jecel haddaad ilaahay dartii intaad syar ningaxdo oo syar abaabusho aad istaag fooda geliso dhiidko labadaba ha kaa daatee ajir fuulaad leedahay kii xoogo iska ruqsaystay ee fadhiga ku ordayna muxuu leeyahay nus buu leeyahay ku ka hadlahayaa nin sunnaysanaya ma khuseeyo nin farad tukanayo ma khuseeyo ruux xanuunsan ma isfahanay miyaan ka socon karaa mise weli waxbaa qulban warku waa intaas sidaas ay culummadu mareen buu imaamu nawowi maray markuu sharxaya fii saxiixi muslim wa kadalika alimaam ibnu baaal culummadu badankood halkaasay mareen khadaabi baa macno la yimid aan looga horraynin sheekhuna waa ku raacay baxdiga dheer ee fuqadu ka hadleenna muusan eegin marka hawshaasi waa khata xadiidku ama ha asaxo ama yuusan macnaha mariidka in lagu xambaaro waa khata qacan wa caada nabigu wuxuu booqday sal ly wuxuu booqday mariidan buu xanuunsan buu nabigu booqday fara'aahu wuxuu arkay yusalii isagoo tukanaya ala wisaadatin barkin ku tukanaya barkin buu dhigta barkinta markaa wuu ku sujuud waad moodaa inta badan waa lagu sujuuda sujuuda lagu soo dhawaystaa dadka qaarkood baan dhulki gaari karin markay sujuudahayaan fa akhadaha nabigu barkintii buu ka qaaday farama biha markaasuu tuuro ganay fa akhada wuxuu soo qaatay wadaadkii cuudan haddana qoyi buu soo qaatay laan tib buu soo qaatay ama dogob meel alwaax tiir buu soo jiitay waa nin dadaalhayo wayun kaa khaldan ayb liyusaliya caley inuu ku tukado uu ku sujuudo fa akhadahu nabigaa qaaday faramaa bikina waa ka tuuray wa qaala wuxuuna ku yidhi salli cala alardi dhulka ku tuko ku sujuud in istaacta haddaad awoodo aniga sallii baa ii qoran ya la geliya waa khaa ninkii ya u gelinhaya waa khaa salli wey ficil amar soo maaha salliidu marka maxay yagugeliyenusadeedu waa khaaasa ku jira salli cala alardi dhulka ku tuko in istaacta haddaad awoodo saxaabiyo wa ilaa haddaadan keri karin inaad wejiga dhulka gaadhsiiso fa awmi imaan ishaar ama miidaar miidaarid u dhawe wey waxaad kari karta fataqullah ma statactum weeye waxba barkin iyo dogob la soo jiito iyo mooyo meel la dhigto kursi madaxa la saari faraha ka qad wajcal waxaad yeeshaa sujuudaka sujuuda waxaad ka dhigtaa akhfada mid ka hooseeya min rukuucika rukuucdaada ha kala hoosey horaanba way kala hoosey midna waa la foorarsan jiray midna dhulkaa la tegi jiray haddana kala foor kala hoos kala hoos mari si loo garto inay kala duwan yihiin xadiidkan wadaadaha naqdiya ee kitaabka ama sheekh albani naqdiya baxdigiisa xadiidka ku haysta way duraan oo way daciifiyaan sheekhu asagu wuxuu yidhi xadiidka tabaraan iyo bazaar baa wari ibnu samaag iyo bayhaqi sanadkiina waa saxiix sida aan ku caddeeyey silsilada saasuu yidhi sheekhu waa loogu horreeyey keligii ma aha waxaa sanadkii saxiix yeelay oo yihi wa hada alisnaadu saxiix alxaafid bn xajar fii zawaa'idi mukhtasar اlbazaar wa kadalika albusayri fii itxaafi اlmahara xaafidku fii buluq اlmaram wuxu yhi isnaadu qawiy talkhiiskana sidoo kale ku yihi wuu difaacay weliba haytan fi lmajmacasna waa quweeyey ama abu xaatim araazi wuxuu rajaxay inuu yahay mawquuf xadiidku oo ninka uu fatwooday hawsha ayada ah jaabir uu fatwooday oo uusan ahayn xadiis nabi maxamed oo marfuuca shaahid buu inla xadiku min xadiis ibni cumar oo dacfi ku jiro shaahidkaas daciifka ah iyo wadaadahaas meeshay mareen buu sheekhu isu quweeyey inuu saxiixayba maray wadaadana way daciifiyaan sida eh, waxaad moodaa marka uu sheekhu tilmaamay inuu xadiidka yabaad moodaa oo xoog badan yahay cilooyinka lagu sheegay cilooyin aad u si oog badan ma aha idan intaasaa lagaa rabaa fadhi ku tuka haddaad awoodo ee mxuu ahay dhulka ku tuko dhulka gaar haddaad awoodo haddii kale midaar wajcal sujuudaka akfada min rukuucika xadiidka macnihiisa marka la fiiriyo waxaa ka muuqata inay wujuub tahay oo waxaad ku sujuudi karto waxaad soo qaadi karta midnaba aysan jirin hadaynu ogolaan xadidku inuu saxiix yaha waa sidaa haddii la daciifiyo haddii imaamka weyn meeshuu maray ana waa sidaa oo hadii xadiidka markaa xukunka laga qaadan maayo waa fadwo saxaabi bay noqon laakiin saxaaba fara badan saxaabo fara badan oo anas kamid yahay ayaa markay xanuunsadaan ama bakoora ku dhacday awoodda dhulka inay gaadhaan barkin bay dhigan jireen umu salama ka mid a anas min asalaf wataabiciin oo aad u badan baa samayn jiray ayib nimanna waxay labadu way bannaan tahay inaad midaatana way bannaan tahay inaad wax kor kuu soo qaado oo kor aad usoo qaado wejiga aad la gaadhaasanaysana way bannaan tahay ama xadiidku hadduu asaxay waa in faraha lagaada hawsha ayadoon loo dhowaanin ayb asalaatu fi safiina salaada lagu tukan karo doonta salaada doonta lagu tukanayo ila salaatulmaridi buu sheeku soo maray idan hadda doon baad raacday qaabkeed u tukan wey wa su-ila nabiga waxaa la weydiiyey can isalaati fi safiinati salaada lagu tukado doonta iyo maraakiibta la weydiiyey faqaala wuxuu nabigu salli fiiha qaa'ima ku dhex tuka doonta adoo taagan ilaa an takhaafa inaad ka cabsatood ka baqda alaraqa inaad maanshatood hafatood biyaha ku dhexdhacdo ama aada weerartood dayowday labadaba lagu wareeraay xadiidkan isaguna sheekh wuxuu ihi waxaa soo saaray bazaar iyo daara qudni iyo cabdulqani almaqdisi fi xaakim baa saxiix waafaqahu dahabi mulaaxadaa ku jirto waxaa weeye siduu sheekhu ku sheegayba asalka uu ku sheegay xaakim markuu xadiidka ka hadlay wuu cileeyey ma saa kagama tegin wuxuu yihi saxiixun calaa shari muslim calaa shardi muslim wahuwa shaadun bimara wuu cileeyey xadiidka muslim xaakim ee saa kagama tegin dahabina sidaasu asaguna yeelaa saa kagama tegin ayib marka in la ilaaqo la yidhah wasaxahu lxaakim wawaafaqahu dahabi saa uu kaga tago xaqiiqada kitaabka mustadrag iyo talkhiiskana way khilaafsan tahay asalka weyn ee kitaabka sifatu salaadna way khilaafsantahay labaduba waa in la yidhaahdo xaakimu cileeye wuxuuna yidhi waa saxiixun calaa shardi muslim laakin wahwa shaadun bimara oo xaakim asagu wuxuu qabaa shuduudku maha cila qaadixa macnaha hadduu u jeedo sheekh waa saxany uu soo gaabsado wuxuu hi marba hadduusan xaakim u arag shuduudku inuu yahay cila fi lxadiid hadde wuu saxiix yeele baan odhanaynaa laakiin sidii la isku ogaa shuduudku waa cilla qaadixa ayib marka taas labadaa macnaba waa lagu jamcin karaa in la yidhahdo sheikhu asalka suu ku sheegaa fiican oo xaakim xadiidka waa cileeyey la yidhaahdo iyo in macnaha haddaynu sheegnay la milicsado oo xaakim inuusan u arag ah shuduudka cillo araga intaa marka laga tago xadiidka waxaa saxiix yeelay oo kale bayhaqi duruq badan buu xadidku leeyahay cabdullahi bnu daawuud alkhurey buu ku dul wareegaa waa iraab badan ikhtilaaf badan baa ku jira bayhaqi laakiin wuxuu yidhi wa xadiiu abi nucaym alfadl bnu dukayn xadiiun xasanun nawwina sidaasuu qararay fii khulaasati alaxkaam ciraaqina waa qariro waa ogolaaday bayhaqi daaraqudni waa ka hadlay cilalka duruqbuna rajaxaa marka tasxiix xaakim sukuudkii dahabi taxsiinkii bayhaqi iyo iqraarkii nawowi ciraaqi iyo cilooyinka oo uruda ku timi uruq iskhilaafsan ay kala xoog badan yihiin inaha maka la fiiriyo sheekhu wuxuu u xadiidku inuu sugan yahay hortiina culama u aragtay xadiidkuna waa sugan yahay wاlcilmu cinda allah marka salli fiiha qaa'iman ilaa an takhaafa algarab waxaa soo geli oo kula mid ah diyaaradaha hadday salaadda kugu qado diyaarad saaran istaag baad ku tukan hadaad awoodto haddaad awoodi karina fadhigaadaad ku tukan salaadii marnaba laga tegi maayo sida caamadi hadii qibladiiba la garmay xaggee inu tukanaa hadhihi fa inamaa tuwalluu fa ama wajhu llahi markaa ayada ah waad ijtihaadi meeshaa doontaad u tukan ee markaa kulqumanaad u garato salaad lagama tago salaad dheelleel ma aha caamim adhi warma tukatid dharku ima daahirsano kuleh dharku ima daahirsano ayb idan salaad ka tagu rabaa wasaada ka tegideeda waaba laisku hayo gaalnimaaba lafooda dadka qaarkood taagan yihiin ama ijmac ba lasoo guurshay satrul cawraha iyo inay maradu daahir ka tahay nijaasada wadaadaaba khilaaf ka qabee shardhinteeda muranba ka qabee seed asalka ooga tagtay farac laisku hay dartii waxaaso dhan waxaa weye waa waa aqoon darro wey salaadu mar waktiga haddii la gaadho waxaa weeye waktiga in lagu tukado wax ka qiimo badan ma jiro haddaad musaafir tahay ruqsad ilaahay ku siiyo inaad dib dhigato ama aad soo hormarsato aad awoodi weydo salaaddu marnaba kuma dhaafi karto waxaa lamid ahaa de mxuu aha gawaarida basaska waaweyn lagu joojinayo nimaan nimaan kugu diinahayn baa wata ama qaroof aan salaadba ka xanaaqa wataba xaggana inagu koofiyad islam ku caaminayno salaadana ka xanaaqa ayaa wata warii jooji aan tukade warwaad waalan baatay ama saaro ama degba kuleeh salaaddu ka tegi maysid daad takhiirin weydo ama taqdiimin weydo halkeedaad ku tukan istag miyaad awoodaa maya dadkaaba derderi derbiaad ku dhici madaxba ku dilaaci fadhigaad iskaga tukan soo sidaa ma ah qibladana intaad awooddaad qaabili salaad lagama tago diyaarad ama ku tuka ama baabuur ha noqdo ama markab ha noqdo ama doon ha noqoto waxaa weeye salaadu say kuu qabataa loo tukadaa fuqaha wey caamo salaadu say kuu qabataa loo tukadaa wey way ogyihiin ayib adoon daahireen bay ku qaban adoon muxuu aha meel fiican haysanin bay ku qaban meel xabsiga ah lagugu turo kaadu iyo saxaradu saa u siqaysaba maxaad samayn wadaada waxay dhaheen waad sujuudi sankaad axdhigay iyo wejiga alaabta jamaaca min alfuqama waxay dhaheen maya waad ishaari waad miidaari waad taagnaan waad rukuuci sujuud soo maaha waad foorarsanoo dhawaan laakiin ma saari maysa wejiga idan fiqiyaad way wadaaddaa isku haya laakiin waxaa weye salaad laga tegay meen baa laisku hayaa soo maha hal la tukada loo kala kici waa buu dhihi hal la tukadaa loo kala dareeri waay laakiin qaabkii loo tukan lahaa muran baa ka taagan dhibba ma laha walamaa asanna markuu nabigu waa yeelay duqoobay walamaa asanna dadu markay qabato subanuhu sal lay slam oo wa kabira uu weynaaday ittakhada nabigu wuxuu yeeshay camuudan tiir buu soo qaatay fii meeshu ku tukan salaatleilka meeshuu ku tukan jiray iyo qiyaamka ayuu tiir ku qotonsaday yactamidu caley uu cuskado markuu kacahayo ama markuu taaganya u cuskado nabigu haddii qur-aan akhriskiisu waa badnaa markuu saatuleelka tukanhayo shan jus labaatan toban buu nabigu daba isu gelinaya baqaru intuu bilaa ilaa wuxuu istaagahayaa acraaf hadee intaa wiil yarbaa wiil yaroo mulayo labaatan yir baama taagnaan karin taaraawixii lagu tukanhaya bogga bogga ma aragt bog baa lagu tukada hadda masaajidkeena fanya bidhi baan baryaha noqonay ma ogtahay marka bog baan ku tukannaa bogaasaad arki wiil yar yaroo taagnaan laha oo maantuna cagabadhana saa ku hayo oo mado inay caagub ku taagan yihiin meel caagub inay taagan yihiin marka waxaa weye nabigu salaaddii dheerada uu tukanayay wuxuu baahday inuu tiir cuskado ama uu ku kaco uu ku tiirsado uu cuskado walamaa asana wa kabira ittakhada cumuudan fii musallahu yactamidu caleyh xadiidkaani laba mulaaxadaa ku jirta sheekhu wuxuu hi abu daawud baa wariyay xadiidka soo maaha iyo xaakim iyo keyrkii waa aragtaan hadde laba mulaaxada ku jirta mulaaxadada koobaad waxaa weeye xadiidku calaaqada u mawduuca laleeyahay ma caddo maxaan ka soo hadlaynay salaad doon kugu dhex qabatay ee markab seebaa loo tukan baan ka soo hadlaynay nabi maxamed baa waayeelay yeelay istaagiina ku adkaaday iyo taagradii badnayd kadibna tiir buu cuskan jiray maxaa ka khuseeyay xaggee iska soo galaa munaasabada ka dhaxaysa baabka iyo xadiidka inaad sheegtaan baa laydinka fadhiya ninka hadlahaya far ha taago horta saddex boodka maay miyaan iskuul iyo dugsiya lasoo marin maxay ahayd xernimaa idinku jirta farta hala taago haye axmed ya munaasabadu istaag maxay tahay nabigu markuu waayeelaa lagu yidhi tiir buu cuskan jiray kuna tukan jiray doon saaha loogu tukaday xadiidka maxaa iska khuseeyaan kuhi sheeh ah, axmedow kale iga daayo si toosa ah ila hadal wax calaaqa ma lah warku waa kaa xidhaya haya cabdiraxmaan a waad si waad ha waa dhaweysay waxaa la rabaa inaad ku dartoo tiraado ayeshe axmed tirar bay leedahay wuu qabsan karaa sida uu nabigu waa dad fiicantii cilaaqadu waa midaas wadaadda naqdi waxay dhah xadiidku shuqul ba kuma laha baabka wadaadku waa meel aan jirin buu ka hadlay wadaadihii kitaabka sifatka akhriyena shariifkumaan kolley dhagaystay ma ma dulmarin mana taabanin sida muuqata waa sidaa waxaa weye munaasabadu haddii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caley isagoon doon saarayn dhulkiisiina jooga uu tir cuskan haya ninka doonta ku tukan haya hadduu ka yaabo inuu dhaco ama uu duulo laamaheeda iyo jambigeeda iyo derbigeeda ha qabsado hana tukado macnaa miyaad fahanteen baabuurkii istaag ku tukan kartaa maalan meel waasaad laakiin wuu ku tuuri birtantaad ku dhigto tuko cusko haddiiba ruuxii nagi nagaa ee gurigiisa joogay uu cuskanhayay tiir nabiguna yeelay adiga markaad gaadhi iyo diyaarad iyo doon saaran tahay waad cuskan kartaa waad qabsan kartaa jambiga iyo beraha iyo xarkaha la xidhay meesha waad qabsan kartaa macnahaasaa ku jira waxaa ii soo hadhay xadiidka ee sugnaanshihiisa abu daawuud baa wariye waad garateen wa sakata calay risaaladiisa ilaa ahli makana wuxuu ku yidhi wixii aan ka aamusa kitaabkayga fawa saalixun waa laga murmaa fi lmusalax laakiin hadda sii geli maaye waxaa weeye wuxuun hadda uun wax ku tarahaya wax ka dhigo hadda laba ariiq baa laga wariya ariiq nin ku jira ibnu xibbaan keligii uu tawhiiqiyey qaadigii raqa iyo xalabna aan jiray wax jarxiyana uusan jirin ariiqna nin hiqaa ah weeye laakiin mafaaridiisu far lagu godo labadaa ariiq marka laysu keeno xadiidku waa xoog badan walidaalika xaakim baa saxiix yeelay dahabna waa kaga aamusay sanadka sheeshucay buu saxiix marka xadiidku inuu sugan yahay baa xoog badan ragga cileeye mucaasiriintana wax badan ma aysan keenin ninkaan ibn xabaan tawhiiqiyey ee qaadigii rayi ahaa ee iyo wadaadka iqada marka laisu geeyo xadiidkooda waa xadiid xasan oo saxiix walidalika sakata calayhi abu daawuud wasaxahu alxaakim wasakata calayhi adahabi waxaa kuu soo hadhay saxaabada dhaqankoodii baa xoojinaya saa ibnu yaziid xadiidkii muwaa ku soo marteen muxuu yidhi tamiima daari ubay ibnu kacab baana tujin jiray taraawiixda waxaa lagu tukan jiray dhowr boqol ayood laba boqol aayood baa la sii dayn fa kunnaa nactamidu cala alcisiyi min tuuli lqiyaam bokooradii ulaan soo qaadanay dhawaagii dambe bokooradaan cuskan jirnay markaan duqoydii iyo ninka keri waayaba ulba cuskanaya saxabadu marka waxay samaynayaan istaagga dheeraa waxay xamili waayeen inay taagnaadaan qur-aankiina waa la wadaa idan ula iyo bokoray cuskanayaan maxay sameeyeen wuxuu nabigu sameeyey cataa ibn waraab wuxuu soo guday asaguna kama fi lbayhaqi inkastoo sanadka dacfi ku jiro kan muwa malik waa saxiix isagu laakiin kan bayhaqi dacfi yar baa ku jira xajaaj ibn artaa ku jira si kastaba noqotay asna wuxuu soo gudayy saxaabadu kaanuu yattaki'uuna casa fi sala idan waa dhaqan saxaabo nabi maxamedna waa laga wariyey xadiidkuna waa sugan yahay hada wabilahi towfiiq